الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد حديث في حال درسي أنه كشري عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب يشب ذاس wanagii taradudka sameynay waxaa laga keenay min shabba oo dhallinyaronimadii ah ciradu waa shaabo waay shaaba yashiib weye amaa shabba oo mudaacaf ah iyadu waa waa dhallinyaronimada waxaana laga wadaa inahu yashubbu alwajha wuu qurxiyaa baa laga wadaa yashubbu shaba alkhimaaru waashacaru lowna almar'a ay adhara jamaalaha saasaa la dhaha markuu quruxda soo saaro ayaa la yidhahdaa shabba marka inahu indhakuulkaas yashubu wuxuu qurxinayaa alwajha wejiga quruxdiisu soo saaraya waa ee falaa tajcaliihi ila billeyl sidaas wey marka وعن فاطمة بنت قيس قالت waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina zawjii ninkaygii طallaqanii waa i furay halaatan saddex buu igu furay wa akhaafu waxaanan ka baqayaa an yuqtaxama in la soo dhaco calaya korkayga la ii soo dhaco in macno yani wax weeyaan xoog la iigu soo galo baan ka fataxawalat way wareegtay ah. yani wax weeyaan meeshii inay ka wareegto ayuu amrayo gurigii ka wareegto kadibna gurigii bay ka wareegtay rawahu muslimun muslim baa wariyey xadiidkaasi wuxuu loo keeno loo daliishanayaa haweenta mutallaqada ah ee dalqada baa-inada ah dalqadii ugu dambeysa lagu furay ninkana ayna ku noqosho u furnayn uu ku noqon karo taasaa baa-inada la yidhaahdaa inay waajib ku tahay inay ku cilda tirsato gurigii lagu furay meeshii lagu furay inay joogto sidaas macne yacni tii horeo soo marnay waxay ahayd haweenta laga dhintay xadiidkeedu waan soo marnay haweenta ciddada ku jirtana waa ta qur-aanku sheegay waana soo sheegnay haweenta inta la furay dalqadii ugu dambeysay lagu furayna xadiidkana sheegay ayaduna waa inay gurigeeda ku cidda tirsato sidaa way macnaha oyna ka bixin ilaa ay muxuu ahaay ciddada dhammaysato waxaa kaloo xadiidku faa'iideeyey hadday lafaheeda u baqdo oo markaa xaaja ama daruura timaado markaa way bixi kartaa oo meel kale way u wareegi kartaa way markaa ku nabadgelaysa waay وعن ابن عن عمرو بن عاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وحوري لا تلبسوا حقسنا oo ha dhehgelinina calaynaa korkanaga sunnata nabiyina nabiganaga sunnadiisii iyo dariiqiisii wardadow ha naga qasina oo ha naga dhehgelinina oo naga khaldina ciddatu ummi lwaladi ummulwaladka ciddadeedu idaa goortii tuufiya la oofsado canha xaggeeda sayiduhaa sayidkeeda markii laga oofsado arbacatu ashhurin waa afar bilood waa cashrun iyo toban sidaasay ahayd buu leeyahay dariiqadii nebigu sal alay wasalam eedadoo ha naga qasina rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waa abu daawuuda iyo wabnu maajah wa waxaa saxiixiyey alxaakimu wa acalahu wuxuu uu cileeyey xadiidkan addaara qutniyu bilinqiaaci inuu kala go-an yahay buu ku cileeyo sanadkiisu uusan xidhiirsanayn ayib saxaxahu alxaakim baa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu في المنتقى ابن حبان في صحيحه ذهبي حاكم بيسقنا كوافق في التلخيص ابن تركماني في الجوهر النقي بيسقنا حديث صحيح شيخ الباني في الإرواء يصحيح أبو داود كلا بضب قليها انقطاع كسل كل كو كو كعلينا ابن تركماني يا شيخ الباني بواردي يعني إني كتشوابان بيسقضيها طيب laakiin alimaamu daara qutni caleyh ullah xadiidka wuxuu ku cileeyey sida xaafidkuba sheegay inuu munqatic yahay waxaa kale uu ku cileeyey inuu mawquuf yahay oo wuxuu yidhi mawquufu huwa sawaab waxaa yeelay waana mursal buu leeyahayo qabiisa ibnu du'ayb baa ka warinaya camr ibnu caas mana uusan ka maqlin buu yidhi meesha doodu ka taagantahayna waa taas wey qabiisat ibnu du'ayb camr ibnu caas horta inuu soo gaadhay shaki kuma jiro inay yani isku casri ahaan soo gaadheen laakiin kamuusan maqlin buu daara qudni leey alimaam albayhaqi iyo zaylaci iyo ibnu xajar fi diraaya axmed ibnu xambal waxay iyaguna ka guurinayaan inuu yidhi xadiidun munkar xadiid kale waa xadiid munkar wax jira ma ibnu xajar weliba wuxuu ku siyaadiyey fi diraaya oo wuxuu yidhi alsawaabu waqfuhu xadiidku inuu mawquuf yahay baa sawaaba waxaa kaloo daciifiyey abu ubayd alqasim ibn sallam oo isagana aymadi salafka kamida ah, ayaa daciifiyay waxa ka garanaysa meesha ka muuqato marka mutaqaddimiintii raggii hore ee xadiidka xadiidku inuu daciif yahay qabeen raggii hore oo axmed iyo abu ubayd iyo iyo darqutni iyo inuu daciif yahay qabeen xadiidkani uusan sugnayn qolyahan dambe waxoogaa marka waxbay u raaraadiyeen oo inay sugaan bay isku dayayaan macnaha sidaas weeyaan cilladuna waxa weeyaan waa inqitaacaas iyo qabiisa ma ka maqlay camr ibn caas oo daara qudnina anfiyey qolyahana ay ifaatinayaan sidaas way macna xadiidka wuxuu faa'iideynayaa waa hadduu sugnaadee ninka la yidhahda camr ibnu caas baa wuxuu leeyahay sunnadii iyo dariiqadii nebigu waxay ahayd umulwaladka haweenta la yidhahda umulwaladka waxaa la yidhahdaa addoonta ninkeeda u ilmo dhashay ayaa la yidhahdaa macnaheeda sayidkeeda adoonta sayidkeedu sayidkeedu uu xaasaysto ayaa waxaa la yidhaahdaa umul walad umul walad baa la yidhaahdaa mar alla markuu dhintona way xorowdaa dhimashadiisa ayay ku xorowdaa marka addoontaasi uu sayidku uu u galmoodo ee umulwaladka la yidhaahdo hadduu ka dhinto maxay ku cidda tirsanaysaa waa amr ibn caas marka wuxuu leeyahay waxay ku cidda tirsanaysaa ciddadii ay tirsan lahayd haweeneyda xorta ee laga dhintay oo meeqa ah afar bilood iyo toban beri sidaasayna ahayd buu leeyahay dariiqadii nebigu sal alay slm qolyo marka malaha mas'alada ra'yi kale ka qabay oo sidaa uu isagu qabo si ka gedisan qabay buu leeyahay war sunnadii nebigu sidaasay ahayd hanaga qasina dadow sidaas wey macnaa umulwaladka marka haweentaasaa la dhaha ayib xadiidkaasi uwulwaladka ciddadeedu inay sidaas tahay oo sayidkeedu hadduu ka dhinto haweenaydii xorta oo kale inay ciddadeeda tirsanayso ayaa waxaa ku tegay awsaaci iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo daahiriyada waxayna cuskanayaan garoo marba haddii ay laga dhintay umulwaladna ay ahayd sayidkeediina ka dhintay markaaba way xorowday mar hadday xorowdayna haweentii xorta ahayd ciddadeedii bay qaadanaysa halkaas ay marinayaan macna tayib الإمام مالك يا شافعي أحمد يا أبو ثور يا جماعة علماء كم إذا وحي قبان الضون أهام بيكبق أنت هاي هل حيضاء بالغوه بصنا يا الرحيم كيدو إنو مريه الضون أهام بيكبق المعنى طيب وحي لي يعني الضونتو هل حيض بالغوه بصنا الرحيم كيدو إنو سن إلما كتير ساسا يقول مريه أبو حنيفة الرأي كانوا في قبان مثل هذه الضوء ديدو بضلتها بمعنى doodeedu badan tahay wey macna وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري إنما الأقراء إنما الأقراء قرئيالك الأطهار وطاهريالك أخرجه مالك باوري في قصة قصة حد بكوري بسند بنكوري صحيح أو صحيح أقراء وحا لقوضة أه هوينك كعدة الصدى عادده muxuu ahay caadada hela markii la furo wax kan soo sheegnay waxay ku ciddo tirsanayaan inay saddex caado helaan soo maha ayib qur-aanku marka wuxuu yidhi yatarabasna maxay بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء saddex qur'i bay sugayaanoy ku cidda tirsanayaan quru'aasi waa jamc quruu aqra'na waa lagu jamciyaa mufradkiisu waa qur'i waay qur'igaasi marka ma waxaa laga wadaa daahirnimo mise xayd baa laga wadaa ma duhri baa laga wadaa mise xayd baa laga wadaa yani sideedaba qur'iga ma waxa uu sax ku yahay in la yidhaahdo waa inay saddex goor daahir noqoto mise waxaa laga wadaa in saddex goor ay caado hesho macnaha buu yahay culimmada waxay qabaan luqadda marka loo noqdo carabiga ah qur'iga xaydkana waa la yidhaahdaa duhrigana waa la yidhaahdaa waxay leeyihiin waa lafdi mushtarak ah bayna almacnayeyn xayd xaydkana waa lagu ilaaqaa duhrigana waa lagu iطlaaqaa labadaba waa la yiraahdaa xagga carabiyada marka la yiraahdo qaarna waxay leeyihiin mid buu asal ku yahay oo xaqiiqo ku yahay labada macno midka kale majaaz buu ku yahay adiga wax way dood badan oo noocaas jirta halkaas marka waxaa ka dhalatay inay culimmadu isku khilaafaan haweentu sideedaba ma caadada helitaankeeday ku cidda tirsan mise caadada ka bixitaankeedii duhri bay ku cidda tirsanaysaa wayna kala duwan yihiin wayna kala duwan yihiin haddii la yidhaahdo caaday ku cidda tirsanaysaa waa kan soo marnayoo marka la furayo iyadoo daahira ah ha la furo soo lama dhig iyadoo daahir ah oo loogu galmoonin duhrigaa ha la furo sunnadu saasay sooma ayib duhrigaa lagu furay ka bilaaban mayso ciddadeedii waa haddaan nidhaahno aqraaga waxaa laga wadaa caadadii baa laga wadaa waxay ka bilaabanaysaa caadada ku soo socotee duhriga ka dambaysa ciddadeedu bilaabanaysa haddii la yidhaahdo duhriga waxaa laga wadaa aqraada duhri baa laga wadaana duhrigaa lagu furay caadadiibuu yuu noqonaya oo caadadeedii jaa markaaba waaba bilowdayba waxaan u jeedaa ciddadeedii way bilowday marka ma duhri bay ku cidda tirsan oo saddex duhri saddex goor markay dhiigga ka qabaysato miyay ka baxaysaa ciddada mise saddex goor markay caadada hesho bay ciddada ka baxaysaa kee tahay waa mas'alada way mas'alada asarkan caaisha radhiyallahu anha uu ku saabsan caaisha marka waxay ka mid ahayd saxaabadii qabay in laga wado saddex goor inay duhri hesho kaa lagu furay dhiigga ku xiga markay hesho haddana ka qabaysato dhiigka ku xiga markay hesho ka qabaysato kaa saddexaad bay kaga baxaysaa marka duhriga saddexaad bay marka kaga baxaysaa salaata quru sidaasay marka caaisha martay ku fasirtay tayib sida caaisha waxaa la qaba saxaabo badan iyo taabiciinta qaar ka mid a ah. waxaana ku tagay al-imaam shaafici iyo axmed fii ixda riwaayatayn oo la yiraahdo uu ka noqday saas way macna laakiin jumhuurta saxaabada iyo taabiciinta oo waliba khulafada afarta ah laga wariyo waxay ku tageen الأقراء أما قرئه وحيض طهر ما وحيض صدح عادو إليه شق ساسي أبريه وحانا كتري أبو حنيفة يا أصحاب تيسة أحمد بن حنبل يا إسحاق بن الرهوية أئمة حديث كاسد أبو عبيد بن قاسم بن السلام يرقل منه سيدا سيمرين وأنا سيدا الراجحة سيدا الراجحة وحويان الأقراء أما قرئك وحا لقوضا حيض بالقوضا sidaas raajix waxa ku tusaya xadiidkan aan soo marno nabi ka soo sallallahu alayhi wasallam oo nebigu haweentii dhiig furanku ku dhacay wuxuu ku yiri da'i salaata ayaama aqraa'iki ah, salaada ka tag maalmaha qur'igu ku hayo tayib qur'igu maalmaha uu hayo ma maalmahay daahirka tahayba bisoo maalmaha xaydka salaada waxa laga tagay maalmaha ay xayd ku hayo ma marka maalmaha qur'igu ku hayo salaada ka tag bimacanaa maalmaha xaydka aad qabta wa xadiid baaba nabiga isticmaalay oo shaarica u isticmaalay qur'iga bimacnaa u isticmaalay xayd u isticmaalay waxyaalaha rajaxayay ka midta sidaasaa marka xoog badano in laga wado saddex caado inay hesho caadada koobaad ta labaad ta saddexaad bay kaga baxaysaa ciddada sidaasaa xoog badan waase masale khilaafiyo khilaafkeedu aada u xoog badan yahay qoloba meelbay waxbay deliishadeenoo ama xagga luqadda ha noqoto ama aahaar ha noqoto qoloba meel bay ku dhuftaan وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وحوري طلاق الأمة أضونت طلاقيض تطليقتان ولما فرتان ولما فرتان وعدتها عددادنا حيضتان ولما حيض yani ciddadeeduna waa laba xayd oo waxa wariyay ad-daaraqutni baa wariyay kadalika malik baa fil وأخرجه وصوصاري دار قطني وصوصاري مرفوعا إساقه الله كريالي وضعفه ونا ضعيفيي آه بمعنى وحوي مركأ موقوف يهي على ابن عمر سنة كيس وصحيح لكن مركي النبي الله كرياله وهو أخرجه مرفوعا تاء مركأ وضعيف وحصوصاري دار قطني بن ماجه يبيهقي بصوصاري لما السببوت بنا ضعيف لنقليه sababta koobaadi waxa weeye ha ama sababta koobaadi waxa weeye waxa ku jira la yiraahdo atiyat al-awfi oo dhaif min mudallis tadlis at-taswiya ragi caanka ku ahbu kamid yahay waa dhaif waa kow isla markaa haddana wuxuu khilaafay saalim iyo naafic oo labadooduba ka xoog badan yihiin la shaka oo cabdullaahi bnu cumar ka wariyey aharkan mawquufna ka dhigay isagoo daciif wuxuu khilaafay saalim oo awsaqu nnaasi fi ibni cumar ah fii cabdillahi ibni cumar iyo naaficu mawlaahu oo isagana min awsaqi nnaasi fii ibni cumar ah labadii ninay ugu xoog badnaa wax ibni cumar wax ka wariyaba iyo isagoo daciif haddana khilaafay isagoo daciifuu khilaafay oo xadiisku marfuuc ka dhigay iyaguna mawquuf bay ka dhigeen waa mid midda labaad camr ibnu shabiib nin layidhahdaa ku jiro isaguna daciif sidaas daraaddeed bay a'immadu waxay rajaxeen xadiidku inuu mawquuf yahay rafcigiisuna inuu daciif waxaana daciifiyey a'immada xadiidka daara qutni bayhaqi cabdilxaq alishbili ibnu jawzi ibnu xajar fi diraaya albani fi lirwa xadiisku marka marfuucan waa daciif laakiin waa ra'yi ibnu cumara waa mawquuf saas macnaa muxuu faa'iideynaya intaynaan gaarin wuxuu faa'iideynaya wuxuu yidhi wa akhrajahu waxaa wariyey xadiidkan abu daawuud abu daawuud baa wariyey والترمذي ترمذينا واوري وابن ماجه من حديث عائشة حالوي رضي الله عنها وصححه وحصحيحي حديث كان الحاكم با صحيحي ذهبنا ووافقيه وخالفوه صحيحين تانا علمدي حديث way ku khilaafeen xaakim xaakim saxiixinta way ku khilaafeen yaa ku khilaafaya culimadii xadiidka waa lagu diiday arrinka isaga oo fattafaqu waxay isku waafaqeen ala da'fihi xadiidkan inuu daciif yahay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo mudaahir ibnu aslam وأئمة ضعيف أئمة حديثك أي ضعيفية سبب تسبان حديثك وحا كل ضعيفية الإمام أبو داود بيهقي ترمذي دار قطني خطابي ابن حجر في الدراية الباني في الإرواء سياس برادت حديثكم السقنا سياس برادت با وحيليهن عجائبت وحا كمدا حاكم إيا الذهبي حديثك إلي الصحيحيان إساقوا أوليب الذهبي ninka isaga oo mudaahir kaasa oo xadiiska sababtiisa lagu daciifiyay intuu miisaanka ku keenay miisaan i'tidaalka buu wuxuu aimada ka soo guuriyay inay daciifiyeen oo haddii uu daciif yahay maxaa xadiidkiisa u saxiixisay adiga waxa weeyaan يعني وحوي نيكا عالمتي ما الدوفي واي عالمك يسقوا عالمه ايوه هذا الدوفي واي معنى طيب ولما وحيالها ضعفيسا سي خوجينيا waxa kamida عائشه waxa ka warinaya xadiidkan in leeyahay القاسم ابن محمد ابن ابو بكر الصديق oo wiilkii ay u ahayd eedada u ahayd baa ka warinaya sanad xasana waxaa kaga sugan cinda daraqutni qaasim in arinta la weydiiyey oo uu yidhi aayad qur-aanana uma hayo xadiid nebiyo saxana uma hayo marka qaasimkii caaisha ka warinaya laftiisii baa wuxuu leeyahy wax xadiisa ma hayo nebi kaga sugan almuhim warka soo gabagabeeye xadiidkaasi min xadiidi ibni cumarna ma sugna isagoo marfuuca min xadiidi caaishana kuma sugna isagoo mawquufa buu ibnu cumar ku egyahay sidaas way macna muxuu faa'iideynayaa wey ha wuxuu faa'iideynayaa addoonta furitaankeedu saddex dalqadood ma ahee waa laba dalqadood ninka xortaa markuu naagta furayo imise dalqadood buu leeyahay soo saddex dalqadood ma leh wuxuu leeyahay adoonku isagu laba dalqadood buu leeyahay ayib waana masale khilaafiya mas'ala khilaafiya way islaama ogola wax mas'adana looma hayo oo culimada daahiriyadii qaar kamid ah waxay leeyihiin waa isku mid xorta ninka xorta iyo ninka adoonka ah, furidoodu ama adoonta furideeda iyo xorta furideedu saddex saddex dalqadood waay laba dalqadood wax lama jiro ayib qaarna sidaasay marayaan waa laba dalqadood bay marayaan qaar ra'yi kale qabaan masaladu marka waa iska masala ijtihaadiyo ciddadeeduna sidoo kaleeto ma xayda mise waa laba xayd saas macna ma saddex xayd ba adoonta marka la furo ma saddex xayd bay ku cidda tirsan ma laba xayd bay ku cidda tirsan ma hal xayd kaliyeeto uun uurkeedu inuu bannaan yahay lagu hubsanayo ku cidda tirsan ayaduna saddexdaba waa masaa'il isku khilaafsan yahay marka yani waxa weeyaan ma la islama maldhigi way waxaas oo shaafici iyo daaraqutni iyo bayhaqi waxay cumar ibn khataab ka wariyeen inuu yiri ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين ساسي معنا الضونك لبا الضمر وقرسن كرا لبا الضمر ماشا نينك حرطة الله أقلاده إنو قرسن كرا أفر الضونك لبا كبدا ما قرسن كرو عمر هدي أي نقطة وحفرنا لبا الضلقضوض أمبو ليه صدح مليه oo mahaaf laga dhigo ma haafoobi karto nis ma noqon karto ninka xortaasu saddex dalqadood ma lahayn saddexi dalqadood haddaad nis ka dhigto meeqay noqone hal iyo badh hal badh wax la yidhahda ma jiro marka dalqad badha ah ma jirto ma suroobi karto sooma dalqad haafa ah, ma suuroobi karto saas daraaddeed baa laba dalqadood loo yidhi marka waa la iska dhamaystira marka cumar wuxuu leeyahay addoonku laba dumara unbuu guursan karaa furitaanana laba dalqadood unbuu furi karaa wa tactadu alamatu xaydatayni adoontuna laba xayd bay ku cidda tirsanaysa sheekh albani wuxuu leeyahy afarka cumar bn khadaab sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim saas manaa wuxuu marka la yahay yani afarka wiilkiisa ibnu cumar mawquufka ku ah sidaasna aimada qaar ka mida ku tegay yani khaliifatu raashid cumar iyo wiilkiisa cabdullaahi sidaa ay mareen a'imaa martay oo waxay yidhaahdeen sida ay qoladaas ku tagan bay ku waafaqsan macna wa an ruwayf ibn thabit radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka warin qala nabiga inuu yiri laa yahillu halal maaha oo ma banana limri'in ruuxu ma banaana ruuxaasoo yu'minu rumaysan billaahi alle iyo yawmil akhir maalinta aakhara rumaysan an yasqiya inuu waraabiyo ma azr ma ma ahu inuu ku waraabiyo zarca ghayrihi beer dad cid kale leedahay hayrkii beertiisa yani beer uu nin kale leeyahay cid kale leedahay inuu ruuxu biyihiisa ku waraabiyo ma u banaana waa hadduu ilaahay iyo maalinta akhir rumaysan yahay akhraja waxa wariyay xadiidka abu daawuud baa wariyay wa iyo tirmidhi wa saxahu waxana saxiix ibn hibana wa hasanahu waxa tahsiiniyo hasan ka dhigay albazaaru bazzaaru kadalika tirmidhi iyo shaykh albani ayaa iyaguna taxsiiniyey ikhtilaaf sanadkiisa ku jira xadiidku waa hasan xadiidku waa xadiid hasan marka muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamaya ruuxii ilaah iyo maalinta aakhiro rumaysan biyihiisa beer uusan lahayn yuusan ku waraabin biyahaasi manidaa laga wadaa beertana waxaa laga wadaa ilmaha uurka ku jira ilma aadan dhalin oo uurka ku jira inaad biyo ku shubto ood biyo ku waraabiso ma bannaano waay maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa hadday addoon tahay ood soo milkido ama qayb ahaan bay kugu soo hagaagtay ayadoo uur leh ama meehe waad iibsatay ama si unbay kuu soo gashay uurka nin kale iska leh ilaa uurka ay umusho uma galmoon karti wakadalika waxaa la mid ah haweenta xorta ah haweenta xorta ah oo say ku imaan kartaa maalan way zinaysatay way zinaysatay markaasay uur qaaday ayadoo uurkii leh adiga biyahaagii kuma waraabin kartid lianna beertan meesha ku jirta malihid sooma biyahan beertan malihid adiga ilmahaagii ma inaad marka biyihii ku shubto maya taas way macnaha sidaas daraaddeed baa waxay shardi ka dhigeen culimmada qaar ka mid a sida imaam maalik iyo isxaaq iyo iyo muxuu ahaay iyo qeyrkoodba waxay sharti ka dhigeen haweenta zaaniyadda ah ee zinaysatay haddii in la guuriyo loo baahdo waa in ay muxuu ahaaye la hubiyo waa inay ciddo tirsato waa inay ciddo tirsato iyadoon ka ciddo tirsanin zinadii lama guurin kara qabaa saas macana alimaamu axmed isagu wuxuuba qabaaba hadday zaaniye tahay oo zinaba lagu ogyahay maba bannaano in la guursado ama la guuriyo ilaa inay toobad keento mooye masaladaana waxbaan ka soo tilmaannay horaan wax ka soo tilmaannay saas macna quraanka zaahirkiisana macnahaas laga fahmay allahumma mid iyadoo kala inuu guursan mooye sumina suman la yankihu zani almajlud illa mithluhu ah zani gal cheelay mid sidiisoo kala uu guursan masalada horaan uga soo hadalnay hadday uur leedahay oo uurkuna zina uu yahay ma mehersamaysaa mise ma mehersamaysa waa masale kale waa masale kale oo fuqahadu ay ku kala aragti duwan yihiin saddex ra'yi bay qabaan qaar waxay leeyihiin naag zinaysatay oo zina uura leh uur zina a leh xarig ma qabanayo waana madhabka imaamu axmed iyo keyrkii wax xadhigoo qabanaya ma jiray dheen haddii la guuriyo guurka waxba kama jiro ayib madhabkaas imaamu axmed uu masalada ka qabo iyo keyrkii baana xoog badanoo daahirka nusuusta xoojinaysa naag zino uur leh inaysan mehersamaynin a'immada qaar ka mid ah sida shaafici iyo abu xaniifa waxay qabaan way mehersami kartaa oo xarigu waa qabanayaa laakiin waxay ku kala tegayaan inta ay ka dhalayso ilmaha uurkeeda ku jira banaanka ka imaanayo ma xaasaysan karo naagkama dhigan karo uma galmoon karo ha laysu meheriyo banaanka ha kala joogaan markay ilmahaasu dhasho banaanka yimaado ha xaasaysto halkaasay qolyo marayaan waa haddii la yidhaahdo caqdigu waa asaxaya ra'yi baa jira tabar daran oo aada u tabar daran oo dhahayo ma ahee muxuu ahay maadaama waxa meesha ku jiraba biyihiisiiyo khaldanoo khariban ay yihiin ilmuhuna uu wala zine yahay shaki uusan ku jirin haddee inta loo meheriyo muxuu ahay haiskala joogo waa ra'yi tabar daran aada u saddexda ra'yi midka ugu daciifsan ra'yiga ugu xoog badan min xaytu daliil waxa weeye caqdiguba inuusan asaxaynin oo wax meheroo qabanayaba uusan jirin ilaa ay dhasho khaasatan soomaalida qaabkan wax loo isticmaalo ayadu kumaba jirtaba leanna a'immadaasi dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin ilmahaasi horgalka la yidhaahdo horgalbi soomaalida sooma ilmahaasi zinada ku uurgalay inuu aabbala aan yahay oo kan haweenta ka zinaystay iyo ku kale toona aan loogu abtirin karin bay isku waafaqsan kuwa qaba caqdigu waa asaxaya iyo kuwa qaba caqdigu ma asaxayo waxay isugu imaanayaan isku waafaqsan yihiin ilmuhu waa waladu zina ee aabba ninkani uma ah soomaalidu marka meesha wax ka kharibaya waxa masaladu asalkeedu khilaafiyaha ahaatee laakiin meesha aan khilaaf ku jirin soomaaliduna qasayso waxa weeye waxa loo qub iyo qacleeyahay wax loo asturahayaba ilmahana la toonaya abtir in loo sameeyo soo saasma maqsuudku wax kale maah ilmahan horgalka la yiraahdo ee zina ku uurgalay baa la doonayaa inta la qariyo oo meher la sameeyo in laga dhigo inuu ninkani dhalay loogu abtiriyo hooyadii baa dhashay waa ilmo ilmihii ka mida nasab weeye wahaakada warka loo qub iyo qacleeyahayba waa intaa soo ma intaana bilitifaaq waa laisla ogol yahay inaysan ahayn ma suroobi karto ilmuhu xadhig la-aan buu galay saas daraaddeed waa waladu zinaa waa in warkiisu caddaado abtir la-aan uu noqdo hooyadii loogu abtiriyo waay laakiin in la soo geliyo nasabka la soo geliyo masaladii xalay xadiiskeedaan soo marina soo ma garanaysaan ilmo aan reer ku dhalin lama soo gelin karo nasabkii lama siin karo maxalkii lama siin karo maxramnimadii lama siin karo xuquuq badan baa ka dhalanaysa saas way macna masaladaas marka saas way ama ha la yidhahdo caqdigu wuu asixi ama wuu asixi maayo laakiin masalada ilmuhu waa inay masalo mafruuqa noqoto istacab hadday sidaa u cadaato oo la yidhaahdo ilmahani waladu zina way ha cadaadana lees guursanba maayo waa talabaade baabkaasi wuxuu fududeeyey zinadii fududeeyey ha laysu meheriyo oo ha laysku asturo zinadii buu fududeeyey irid waxay noqotay lagu dhiirado gabadhii hadduuba ninku is yidhaahdo waa laguu diidi oo aabbaheedii ehelkeedii kuuma ogola wuu iska sasabalahayaa waa xumaynahayaa wuu muxuu ahaay uurkeedu wax ku beerahayaa barina dee waxay leeya way dhimatee way dhimatay tani naga dhimatay hadda ninkii dilay uun raaciya allah ku ride ah, irid waxay noqotay marka xumaan oo dhan loo maro waxa noocaas oo kale marka wax la tabriiriyo ma aha waa arrin u baahan in xididada loo siibo iyadoo dhan la joojiyo saas way macna وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود عن عمر وحلقه رضي الله عنه في امرأة المفقود ننكي لواي حاس كيسة المفقود ننكي لواي حاس كيسة أرين كذا وحو عمر كوي كيري أو معناها معناها tarabasu buu yidhi way sugi arbaca siniina afar sanay sugi uma kadibna tactadu way ciddo tirsan arbacata ashhurin afar bilood wa cashran iyo toban beri akhrajahu waxaa soo saaray maalikun maalik washaaficiyu wa albayhaqi ayb waxaa ka wariyey aarkan cumar waxaa ka warinaya saciid ibn saciid ibn cumar wax ma ka maqlay mise kama maqlin waa masalo khilaafiye ah oo muxadisiintu isku khilaafsan yihiin laakiin waxaa la isla ogolyahay inuu ka mid ahaa waxaa la yidhaahdaa afqahu nnaasi ama aclamu nnaasi bifiqhi cumar baa la yidhahdaa cumar fiqhigiisii ninka ugu aqoon badan buu ahaa saciid musayib saas macana taqriiban siddeed sano yuu cumar soo gaadhay khilaafadii cumar oo ay laba sano tagtay buu dhashay marka wuxuu cinaaye iyo si khaasa ugu dadaalay fiqhigii cumar xataa cabdullahi bni cumar oo saxaabi ahaa ayaa masaa-ishii cumar uu fatwooday wuxuu weydiin jiray saciid ibnusayib shaki marka markale marka ma leh in muxuu ahay ay xoog badan tahay waxyaalaha uu cumar ka warinayo inay xoog badan yihiin shaki male ama fiqigiisii oo si khaasa ah ugu dadaalay ha noqoto ama inuuba soo gaadhayoo wax ka warin kara ha noqote isagoo tasriixinayo waan ka maqlaylena wayba sugan tahay macnaha waa jirtaa macnaha ayib aarku marka sanadkiisu saxiix buu noqon karayaa calaa ra'yin ayib وعن المغيرة بن شعبة آه. أبو عبيد كتاب كيس وحو كورنيا سعيد المسيب وحو كورنيا عمر بن الخطاب إيه عثمان لبضب وإسكول لماني وحو لبضب وحي لهذين امرأة المفقود تربص أربع سنين هوانت ننكادي لوايي أفر صني سبي uma tactadu arbacata ashhurin wacashran kadibna waxay ciddo tirsan afar bilood iyo toban beri uma tankixu way guursan cabdirasaaq wuxuu siyaadiyey fi lmusanaf isaguna uu wariyey wuxuu ku siyaadiyey fain jaءa zawjuha alwalu khuyira bayna asadaaqi wa bayna imra'atihi ninkii markii haweentii intay ciddadii ka baxday nin guursatay ayuu maalintii dambe isagoo socday maxaa waxaa la khiyaar gelinayaa ninkaa warniyahu ama meherkii gabadha kaaga baxay qaado oo ninkan dambe isaga daa hadduu yidhahdo maya anugu haweentaydii baan rabaana kan dambaa laga furiyo isagaa loo celinaya sidaasay cuthmaan iyo cumar ayay fatwoodeen buu le macnaa oy dhihi jireen ibnu kathiir wuxuu leeyahay في مسند الفاروق مساليك وحكو ليه مسند الفاروق بالذات وحكو ليه آثار تاسي عمر إرنينك اللواي كصابسا وصحيح بوليه ويسوغنت هاي وعن المغيرة بن شعبة قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي امرأة المفقود نينك اللواي حاسكيسو امرأة حاسكيسوي حتى يأتيها إلى أيماد البيان عضين إلى أيتماد آه يعني xaaskiisay ahaanaysaa oo way sugi ilaa wax cad u yimaado oo ama noloshiisii ama furitaan uu soo furay ilaa ay wax cad hesho sidaasay ahaanaysa waa xaaskiisa akhrajahu waxa wariyay addaara qudniy baa wariyay biisnaadin buu ku wariyay daciifin oo daciif kadalika fi talkhiis ayaa xaafidku wuxuu ku leeyahay isnaaduhu daciif ayib cilooyin fara badan buu qabaa daciif keliyana kuma fille daciif jiddan waay daciif jiddan waay macna waxaa ku jira sanadkiisa maxamed ibnu sharaxbiil nin la yidhahdo matruuk ah siwaar ibn mus'ab nin leeyada ku jiro isagana matruuka ah, sida ibn qattan leey laba nin oo majhuula ku jira saas macna saas baraad ee hadithku waxa dhaciifiyay bayhaqi abd alhaq al-ishbili abu al-hasan al-qattan sheekh albani fi dha'ifa fi silsila dha'ifa wuxuu leeyahay dha'ifun jiddan bule aad bu dha'ifi marka mu'tabar ma mu'tabar ma hadithkan dambe sax ma aha mas'alada ninka la waayay xaaskiisa iyo xukumka ku saabsan wax xadiis oo marfuuc nabiga ka sugan ma jiro laakiin ijtihaadka saxaabada waa khulafaa ur iyo saxaabadii ka dambeysay fuqahada ijtihaadkooda oo ninba ay si la noqotay bay masaladu ku sugan tahay mooye laakiin xadiis nabiga ka sugan oo marfuuca maba jiraba kana ugu dhowaan lahaa isaguna waa daciifun jiddan warkiisa ka bax marka ayib sidaa cumar uu maray cumar ibnu khadaab xukumkaa uu maray oo ah muxuu ahaayey in afar sano ay sugayso afar sano markay dhammaysato kadibna afar bilood iyo toban beri ay ciddo tirsanayso markaa kadibna inay guursan karto sidaa waxaa ku tegey alimaamu maalik axmed iyo isxaaq imaamu shaafici laba qowlo masalada uu ku leeyahy mid ka mid a ah. sidaasay mareen ayib sidaasay mareen qisa jirto waa qiso xasan ah oo sugan tahay yani waxa wey xadiidka afarkaasi waa afar xasana wey oo cumar bin khataab waktigiisii bay dhacday nin ayaa waxaa dhacday xilligii cumar isagoo meel keligii jooga ayaa qolyo jin a ah dafay jin baa dafay way la tageen ninkii waa la waayey meel uu cag iyo cilm jaandigay baan la waayay ninkii xaaskiisii baa marka cumar u timid cumar marka wuxuu xukumay afar bilood afar sano iska sug afartii sano markii dhammaatayna afar bilood iyo toban beri ciddo tirsa buuhi yani kaanna isagoo dhintay baa laga soo qaaday way ciddo tirsatay kadibna way guursatay ninkii qisadiisii jinkii markay la tageen oo dhulkoodii la tageen ayagu iskala noolaayoo maxbuus ahaan buu u ahaa waana jin gaalo ah waagii dambe ayaa jinkii gaalada ahaa iyo waxaa dagaalamay jin muslim ah oo qabiil kala ah. dagaal bay isku qaadeen haddii la dagaalamay jinkii gaaladaha baa laga adkaaday ninkan maxbuuska ahoo insiga bini aadamkao meesha jooga bay la kulmeen war maxaad ahay war nin noocaasaan ahayoo meeshaas laga soo afduubay oo Madiinaan ka imid oo haye markay warsadeen ba waxay ku yiraahdeen war anaga dad muslimiin oo walaalaha abanna ah laba keed yeeli inaad nala noolaan ood nala joogi iyo inaan ku celino wari celiyo buuri meeshii bay ka soo qaadeen oo intay soo qaadeen bay Madiina keeneen ninkii oo haweentiisii la guursaday oo nin kaleeto xilo u ah waaba kanba isagoo socda xilligii cumar bay dhacday ijtihaadka cumar marka uu qaatay mas'aladaas baa asal u ah cumar xukunkiisii kadibna ninkii dambaa laga furay haweentii ninkeedii horaa lagu celiyey kii dambaa laga furay way ciddo tirsatay ninkii horaa dib loogu celiyey ninkan dambe waxay u dhashayna waa sax ninkan dambe waxay u dhashay muddada iyadana waa sax oo isagaa dhalay sidaasi marka masaladu waa mas'ala ijtihaadiyo cinda saxaaba xilligii saxaabaday dhacday ama ka hor xilligi nabiga sallallahu alayhi wasallam wax xadiis oo marfuuca masaladu male xadiis oo marfuuca ma uu jiro sidaas xukumkaasi uu khaliifku qaatay ayaa waxaa maray culimmada aan sheegnay laakiin waxay leeyihiin badankood ragga qaba sidaasi badankood waxay leeyihiin afarta sano waxay ka bilaabanaysaa marka arrinkeeda ay maxkamaddii xaakimka gaarsiiso maalinka la waaye ka bilaaban maysleey badankood ee waxay u bilaaban bay leeyihiin markay arrinteeda maxkamadda gaarsiiso tiraahdo ninkii waa la ahay markaasaa muddo loo qabanaya afar sano afartaas sano markay dhammaato ayaa haddana waxaa la leeyahy ciddo tirso ciddadu markay dhammaatana way guursan kartaa sidaasay badankood qabaan ayb xadiidkan dambe daciifka ah bal daciif jiddankee aada dacfigiisu u daran yahay sida uu ku tusayna waxa ku tagay Abu Hanifa iyo axmed iyo Xalil Shafi'i fii axadi qawlihi oo waxay leeyihiin marnaba xaasnimadiisa kama bixi karto ilaa war cad ay hesho oo maxay ah inuu soo furay inuu dhintay muxuu ahaayey inuu ridoobo islaamka ka baxay wuxuun cad ilaa la helo xaaskiisay ahaanaysaa maxaa yeele yaqiin waxaa la hayaabay leeyihiin yaqiin inay xaas ahay waxaa laga shakiyey ninkii ma nool yahay mise ma noolo shakigan dambe yaqiintii hore ma burinayay leey saas daraaddeed cimrigeedoo dhan xataa ha qaadato ha joogtay leey meesha iyada ah laa darara walaa diraara waa meesha taala ruux dhan noloshiisii ha la xanibo shareecadu wax weeyaan waxaa ka mid a qawaaciddeeda rafcu darar ah, dafcu darar iyo rafcu darar dhibku intuusan imaanina waa laga hortagaa hadduu dhacana waa la zuuliyaa ah, dhibka in la zuuliyo addararu dararu wa dararka waa la suuliyaa ma dhici karayso ruuxa noloshiisa waxaa ka mid a ah, yani madaahibta masalada ku jirta waxyaalaha qariibka ah qaar baa waxay leeyihin waxay sugaysaa bini aadamka noloshiisa inta ugu badane uu noolaado sagaashan sano boqol iyo labaatan sano qaar baa sheegaya waxyaalo la yaable waa ah. ah, masaladu marka waxay ku roon tahay ijtihaadka khaliifatu raashid cumar iyo raggaa ku waafaqay halkaa in la mariyo waase masale ijtihaadiya وعن جابر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يبيتن يوسن بري رجل عند امرأة هويني أكتر يوسن بري آه ثيبين بارك كجر ثيبين أو قروبة هويني قروبة نين يوسن أكتر بري إلا أن يكون إنو يهيم يناكحا مدقبة أو أما ذا محرم أما مد محرم محرم صاحب إنو يهيم مد محرم صاحب وقراب الله oon geyin oon guursan karaynin abadiyan inuu yahay iyo inuu ninkeedi yahay mooye yuusan la baryino guri khaas iyo meel khaasa la seexanin rawahu muslim baa wariyey ayib waxaa isweydiinaya laa yabiitanna rajulun cinda imra'atin sayibin maxaa garoobka loogu khaas yeelay waxay leeyihiin culimmadu garoobkaa meel lala baryo degi kartay amaa gabadh meel gooniya degan oo lala baryi karo maba jirinba saas macana gabadh sideedaba ehelkeediiiyo dadkeeday ku tirsanaydo meel astur ahoo khidri oo dambe bay gabdhuhu ku qarsoonaayeen oo ehelkeediiya ka shisheeya dadkeeda laakiin garoobtaa guri gooniya degi jirtay sooma sidaas daraaddeed baa xadiidku qaalibkaasoo oo sayib looga cabiray waa midda labaade garoobtii loo geli jiray ee loo tegi jiray haddii la yidhi yaan lala baryin gabadhu waa ka siixan jirta min baabi awlaa wa saasay leeyihiin culimada xadiidka fasiray ujeeddadu waxa weeyaan haweenay aadan qabin ajnabi kaa ah maxramna aadan u ahayn oo maxramka waxaa la yidhaahdaa haweenay kasta waxaad maxram usu ah haweenay kasta oo guurkeeda xaaraamkaaya abadiyanna uu xaaraankaaga yahay sabab bannaanna kaaga xaaraamowday xurmo sababteedna u xaaraamowday intaasaa la isku dara haweenay kasta oo guurkeedu abadiyanka xaray waxaa baxaya haweenka taxriimkoodu uu ku mu'aqadka yahayo wakti ama xaalad uunka xaaraam ah waqtina kuu xalaaloobi karaa oo yaa soo gelaya waxaa soo gelaya xaaskaaga walaasheed soma intaad walaasheed qabto xaaraan bay kaa tahay laakiin ma xaaraan abadiba maya maxram uma tiid marka waxaa ka mid a masalan habaryarteed eedadeed soma waa xurma muwaqata oo muxuu ahay xaaladuu ku xidhan waa saas daraaddeed taxriimku waa inuu abadi yahay waa kow waa midda labaad waxay leeyihin bisababin mubaaxin xurmadaasi waa inay ku timid sabab mubaax ayadana waxay ka ixtiraazayaan markay saa leeyihiin haweenayda ku timid xurmada ay xaaraan ka noqotay sabab aan shariicadu ogolaynoo maalan haddaad haweenta ugu galmooto adoo ismoodsiinaya inay xaaskaagii tahay reerkaagii baad mooday markaasaad u galmootay haweentaasi waxay yidhaahdaan hooyadeed iyo gabadheeduba xaaraan bay kaa noqonaysaa abadan laakiin sababta xurmada keentay ma sabab mubaaxa ya haweenan haweentada inta ismoodisay inaad isaga galmooto ma xaaraan ba ma ma xalaal ba ma sabab sabab xalaala maaha xurmadan abadiga waa inay ku timaado sabab mubaaxa sabab aan mubaaxayn hadday ku timaado iyadana maxramkuuma ahaa saas way macana waxaa laga yaabaa inaad in la qariibsanayo laleeyahay oo oo ma nin baaba xanaag haneeg xaaskiisa ahayn ismoodsiin kara way dhici kartaa baa wax isku roobi kara saas way macana qariibsan tayib saddexaad waxay leeyihiin sababta iyadana ay cilada ay ku xurmowday ee ay kaaga xaraam noqoto waa inay tahay ixtiraam ahaan iyo qadarin waa inay tahay waxay iyadana saarayaan haweenaydii intaad licaantanteen xaraam kaaga noqotay sababta licaanka sooma ayaduna taxriimkeedu waa abadi laakiin maxram ummatihi intaa wixii ka soo haray oo aadan guursan karin weligaa ayaa waxa la yidhahdaa maxram la yidhahdaa kuwaasaad maxram u tahay kuwa marka waad la seexan kartaa gurigood waad seexan kartaan qolbaad wada joogi kartaan mushkilo male ama naag ajnabi kaa ah sina qol ulama seexan kartid khalwada iyo goon noqoshadaas lama ogol ama haddaadan qabin sababta loo diidan yahana waad garan kartaayo waxaa loo diidan yahay ilaa kaana ashaytaanu haaliahumaa hadday nin iyo haweenay ajnabi kale ah ay meel ku cidloobaan shaytaan baa day saddexeeya sooma shaytaan hadduu saddexeeyana maxaa dhacay soo isku qalqaalinun maayo ah, yani waxa weya siduu isugu shukaaminayo isugu riixaayo oo isu tusaayo hawshiisu marka dambe ka dhammaysanayo taxadar wey marka min baabi sadi daraa'ic baa marka loo xurmay loo diiday macna wa ibn abbas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qala nabigu wuxuu yiri la yakhluwanna yusan gooni noqonin rajulun yusan la gooni noqonin bimra'atin haweenay إلا مع ذي maca dii maxramin xaal mid maxram u محرم la jirankeeda ay tahay mooye إلا maca dii maxram معنى waxaa laga wadaa haddii ay nin mahramkeeda la joogto adiguna markaa waad la joogi kartaa waa oo de marka khalwa ma ah soma illa maca dhi maxram akhrajahu al baa bawri sida markuu nabigu xadiiska u sheegay sallallahu alayhi wasallam bukhari wuxuu ku ziyaadiyay nebigu markuu sidaas yidhi ninna yuusan haweenay ajnabiya maxramkeeda mooye yuusan la gooni noqonin ayaa nin baa istaagay markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah imra'atii kharajat xaajatan waqtu tibtu fii ghaswati kada wa kada haweentaydii way baxday iyadoo xaj u socoto anigana duulaan hebel baan ku qornahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam irjic faxujja maca imra'atika soo noqo ka soo noqo duulaanka reerkaaga raac oo la soo xaj ibn muslih meesha maxaa laga fahmay ah safarka la diidan yahay maxram la-aanta xataa waxaa soo gelaya midka xajka sooba midka xajkaa soo galaya hada waraaj laana fahamka saxaabigu uu fahmay nabiguna waa taqriiriyey midka xajka xataa inuu soo galayo ayuu fahmay nabiguna waa taqriiriyay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saasu macna xadiidku fi sahih muslim buu ku sugan yahay lafdi kale isagoo ah la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram ninku yuusan haweenay la gooni noqonin illa nin mahrama oo qaraabadeeda inuu la joogo mooyaane wala tusafiru almar'atu illa ma'dhi mahram haweeneeduna yuusan safrin illa inuu mahram la socdo mooyee xaafid ibn hajar xadiidka wuxuu u tiiriyey bukhaari buu u tiiriyey sooma رواه البخاري وسمع رواه البخاري ومسلم واحد قصور باكو جرا labadooduba way soo saareen طيب ijmaac way waa la isla ogol yahay haweeneyda ajnabiyada in la gooni noqon karay waa mas'ala ijmaaca oo khilaaf kuma jiro ee muxuu ahay culimadu iskuma khilaafsan fadal fi sahih muslim waxa ku sugan kadalika dumarku haday badan yihiin oo hal ka badan yihiin la joogidoodu inaysan khalwo ahayn ayagu hadday badan yihiin way iskhalwo bixinayaan oo nin dumar laba halka badan la joogaay khalwo ma ah sidaasi macnahaasi fi saxiix muslim buu ku sugan laana waxa laga cararaya waxa weeyaan faaxishadu dhicitaankeeda laga taxadarayaa saan hore u sheegay sida qaalibtaana dumar wada jooga in ay wax dhacaan oo ninku wax sameeyo اللهم بني ادمنimada de haday ka tagto xaalado muxuu ahaa iska naadira mooyee sida qalibka ma وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري في سبايا اوطاس اوطاس قفال كودي سبايا وددك la soo qafaashay waa ah waxana laga wadaa dumarkii laga soo qabsaday awtaaskana waxa la yiraahdaa dagaalkii lala galay qabiilkii la dhihi jiray hawazin ee xunayn duulaanka xunayn ku magac baxay kaasaa waxaa la yidhahdaa awtaas awtaaskuna waa meel magaceed xunaynna waa tog oo waa meeshii dagaalku ka dhacay isla eriyadaa dagaalku ka dhacay meel ka mid ah waxaa la yidhahdaa awtaas marka sabaaya awtaasna waa la yidhahdaa qaswatu awtaasna waa la yidhahdaa qaswatu xunaynna waa la yidhahdaa saas macnaa hawaazin baa lala galayo waxay ahayd nabigu markuu maka furtay kadib ayuu duulaankaa galay marka hawaazin inta la jebiyey baan dumarkoodii caruurtoodiina laga soo qabsaday xoolihiina laga soo qabsaday anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal wuxuu yiri fi sabaya awtasin awtas meesha la yidhaahdo dadkii lagu soo qafaashay ee hawaasin laga soo qafaashay nabigu arrinkooda wuxuu ka yiri sallallahu alayhi wasallam laa tuqa yaan loo galmoonin xaamilun haweenay uur leh xataa tadaca ilaa ay umusho walaa hayru daati xamlin midaan uur u saaxiib ahaynna ayadana yaan loo galmoonin xataa taxiida ilaa ay xaysho xaydatan hal xayda ilaa ay xaysho ayib akhrajahu waxaa wariyey abu daawuudna baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey abu daawuud baa wariyey axmed baa wariyey daarimi baa wariyey bayhaqi iyo daara qutni intuba way wariyey xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay laakiin sheekh albaani baa shard muslim shardigiisu saxiix ku yahay warkaasi ma saxsanabo ayeli nin la yiraahdo waxa ku jira shariik ibn abdullah oo muslim ragu i'timaada ma laakiin isagoo maqruuna buu wax ka wari tayib wana nin sayil xifdi ah. marka maxaan u jeedaa shart muslim saxiix kuma aha oo sidaas sax uma aha laakiin xadiidku waa sugay ibn hajar fi talqis ayu sanadkiisa ku tahsiiniyay shawkani baa sidaasoo kale isaguna ku raacay sheekh albani fi lirwa ayuu isaguna sidoo kale lishawaahidii xadiidka ku taxsiininaya marka waa xasan wuu sugan walahu waxaa u sugnaaday xadiidkaasi shaahidun baa u sugnaaday mid kale u markhaati kacaya can ibni cabaasin radi allahu canhu fi daara qutniyi buuna ku sugan yahay fii sunani daara lafdigiisu waxa weeyaan nahaa rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu reebay an tuuta'a xaamilun xataa tadaca haweenay uur leh in loo galmoodo ilaa ay umusho aw xaailun midaan uur lahayn in loo galmoodo xataa taxiida ilaa ay caado hesho xaamilku waa markay uur leedahay xaailna waa markayna uur lahayn saas macana ayb sanadkiisa sheekh albaani irwaaguu ku taxsiiniyey dariiq kaleetana wuu leeyahay buu oo min riwaayati mujaahid can ibni cabaasin marfuucan ah shadrigaa hore ah markaasaa wuxuu yidhi waxa uu siyaadiyey weliba atasqi zar'a ghayrika ha haweeney ama adoon ha noqoto ama xor ha noqote haweeney uur le markaad u galmoonayso ma beertaadii beer aan baad waraabinaysaa wa waa nacasnimo beertan beer beertan ma lihide beertaada ha beertaada waraabi laakiin beertaada beer aan ha waraabin طيب وسغي حاكم ايا سو ساري سندكيس وا صحيح بو يريد هي وا كوافقي شيخ البلل وحي وصائي شيغان سندكيس وا صحيح saas wey macnaha ayib xadiidkani wuxuu shaahidkiisi isaga marka la sugayo waa saxiix oo waa sugan yahay wuxuuna faa'iideynayaa addoommada waataan soo marnay addoommada hadday gacantaada soo gasho lagaagana horreeyey oo ama sayidkiisi sayidkeediibay addoon u ahay ama nin bayba lahayd oo laga soo qabsaday oo dagaal iyo gaala inta lala dagaalamo laga soo qabsado nin bay lahayd ama sayidkeediibay nin u ahayd ama cid kale nin ahay waa gacantaadaay soo gashay si ay kusoo gashaba ma xaasaysan kartid hadday uur leedahay uma galmoon kartid ilaa ay umusho haddayna uur lahaynoo uurkeedu bannaan yahayna ilaa aada hubiso inayna uur lahaynoo hal caadaa ay hesho uma galmoon kartid saas macana cumuumka xadiidkaasi laa tuuta'u xaamilun xataa tadaca laa tuuta'u xaamilun xaamilkaasi waxaa la yidhaha waa nakira fii siyaaqi annafyi laadu waa naafiyo siyaaqa noocaasoo kaleetana waxaa la yidhaahdaa oo culimmada usuulku u yaqaanaan waa min siiqi lcumuum bay dhahaan ah, saas daraaddeed laa tuuta'u xaamilun haweenay kastoo uurle looma galmoon karo uurkaasi ama zinaha ku yimaado ama iyadoo addoonad ha ku yimaado ama qaab sharciga ha ku yimaado uur aan kaagii ahayn ma loo galmoon karo haweenay uurka leh xadiidka cumuumkiisa macnahaasaa laga qaadan sidoo kaleeto aayaddii waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarka uur kale ajashooda lagu guursan karo waxa weeye waa inay uurka dhigaan aayaddu miyay kala qaaday midii uurkeedu zino yahay iyo midii uurkeedu sharci yahay ya ma kala qaadin waa cumuum wa ulaatu laxmaali ilaaq waay ma kala qaadin marka xadiiskuna waa camimay aayadduna waa itlaaqday ciddii tidhaahdo midii iyadu uurka zinada ale iyadu kuma jirto daliil baa laga rabaa uu kaga saarayo saas way macnaha saas daraaddeed ba waxaan soo nidhi madhabka imaam axmed baa raajixa oo inuusan caqdiba qabanaynin galmo iskaba dhaafe inuusan macnaha xataa meher ku qabanaynin ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره waxa laga warin رضي الله عنه عن النبي نبي wuxuu ka warin sallallahu alayhi wasallam qaal inuu nabigu yiri alwaladu ilmuhu lilfiraashi gogashuu u sugnaaday walilcaahiri zaanigana waxaa u sugnaaday alxajaru dhagax baa u sugnaaday alwaladu lilfiraash ilmaha laysku qabsaday haweenta dhashay ilmaha laysku qabsadayna nin baa qaba mid kaleetaa ku qabsaday ilmahaasi xaggee la marinayaa wa ilmaha waxaa iska leh ninka haweenta qaba firaashkaasi waa zawjada sida qaar baa leeyahay alwaladu lilfiraash عند الجمهور waxay firaashku waa haweenta haweenta ninka qaba <clears throat> ayaa ilmahana iskale ama kan kale korka imaadka ah asagu hadduu zaani yaho zina u qastay dhagax buu leeyahay iska dhaaf inuu ilmo meesha ka qaatee dhagax inta loo qaato waa in dhagax lagu dilo waa dheeftiisa iyo calafkiisa waa saas waa isaga طيب متفق عليه من حديثه من حديث ابي هريره حديث ابي هريره سوى البخاري ومسلم مصوص ومن حديث عائشه اسغو انا اسغنا متفق واحد من حديث عائشه اسغو انا ومتفق في قصه قصه حاله كل سغيه ساسو معنا حق ورو كخديهايو متفق عليه من حديثه من حديث من من حديث ابي هريره مركو يوم متفق ومن حديث عائشه تنوى متفق مسغو عائشه اي ورينيسو في قصه قصه دحيدنا كسغا قصداس وا قصدان سو مرنود غرانيسانو wuxuu ahaay sacd ibn abi waqas iyo abd ibn zam'a ayaa isqabsaday waxa isku qabsadeen wiil waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam sacd ibn abi waqas wuxuu ku dooday rasuulillaah yow wiilkani waa ibnu akhi utbah ibn abi waqas walaalkii utbah ibn abi waqas baa wiilkan dhalay ha cahida ilaya annahu ibnuhu annahu ibnahu wuxuu igala ballamay intuusan dhimanin addoontaas wiilka ay wadee uurka ku wado ilmahaygii wiilkaygii weeye soo qaad markuu dhasho ballantaasuu walaalka igaga tegay wiilkan adeer baan u ahay walaalkay baa dhalay saasuu ku dooday undur ilaa shabahihi buuri bal u fiirsa siduu uga egyahay walaalkay siduu uga egyahay u fiirsa buuri waaba isagiiba lagama gartaba ayib cabd ibnu zamca waa sawdat ibnu zamca walaalkeed ayaa isagana doodo wuxuu yidhi rasuul ilaahayow ninkan wuxuu ku dhashay ilmahani aabbahay gogashiisiibuu ku dhashay wulida calaa firaashi abi min waliidatihi addoontiisii baana yuu ka dhashayoo aabbahay addoontiisii oo uu reer ahaan u isticmaali jiray ayaa dhashay ilmahani marka aabbahay gogashiisuu ku dhashay ayib markaasuu nebigu wiilkii fiiriyey hadduu fiiriyaba aad wuxuu ugu egyahay cutbat bin abi waqaas buu aada ugu egyahay lagamaba gartaba markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam ha yani aad buu ugu egyahay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay wasalam huwa laka yaa cabdu a cabdu bnu zamcow adaa iskale buu amaa sacd ibn abi waqaasow raalli cabdu bnu zamca wiilkii loo xukumay wiilkii markii loo xukumay buu nebigu cilada sabe cilada sheego wuxuu yiri alwaladu lilfiraash walilcaahiri firash walil yaa qabay yay reer u wax sayidkeeda sooma isagay firaash u ahay ilmaha marka isagii baale amaa sacdu walaalkaa cutba walaalkaa cutba nin uun addoontan ka zinaystay buu ahaa Ah, nin soo xira qaafay oo adoontan uu muxuu ahaayey si khalada ugu tegay buu ah haddii la heli lahaana dhagax baaba lagu dili lahaa waaba dhintee laakiin dhagax buu lahaan lahaa raalli ahu baa lesacadow addoontii marka ilmihii yaa loo xukumay ninkii addoontani ay reer u ahayd xadiidku marka waa ka guda wen yahay addoona waxaa laga wadaa ilma haddii laysku qabsado ha ahaatee ilmahaasi haweenta dhashay ay nin xaas u tahay ninkaasaa ilmaha iska leh kan kaleen xadhiggu u haynin raalli ahu baa la dhihi saas maana ayib raalli ahu mee weliba waa la garaaci wey kadibna nebigu sal alay slam sawdat ibnu zamca wuxuu ku yidhi iska xijaab maadaama shabah uu jiro meesha iska xijaab buu nabigu ku yidhi sal alay waslam sawdat ibnu zamca ma uusan arkin ilaa ay ka dhimatay mayna is arkin yani walaal ahaan buu ugu qumaya laakiin maca dalika nabigu iska xijaab buu ku yidhi ayib وعن ابن مسعود وحلقوا عند النسائي وعن ابن مسعود ibnu mascuud xaggiisa waxaa laga warin cinda anasaa'iyi nasaa'i agtiisa milu xadiidkaa mid la mida wa nasaa-i baa soo saaray cabdullahi ibn mascuudna ka warinaya xadiidkaas mid la mida xadiidkaasi waa daciif wuxuu leeyahay nasaa-i markuu wariyey kadib wuxuu yihi laa axsabu hada can cabdillahi bn xadiidkan cabdullahi mascuud inuu ka sugan yahay ilama aha buuri ayib tirmidi wuxuu ka soo guuriyey imaam bukhaari inuu yidhi xadiidkaasi mursal inuu yahay baa raajixa waa markuu yahay xadiid ibn mascuud cinda nasaa-i macnaha daaraqutni baa sidoo kale isagu wuxuu rajaxay inuu rafcigiisu saxiix yahay xadiidku almuhim waxa weeye min xadiidi cabdullaahi mascuud dacfi baa ku jira laakiin wuxuu ku xoogoobayaa xadiida abi hurayra iyo caaisha oo kuwa hore abaa xoojinaya macnaha ayib وعن عثمان وحا لغا ورين عند ابي داوود وعن عثمان لغا ورين عند ابي داوود ابو داوود اكتيس sidoo kaleeto xadiidkan dhahaya alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar isagana waxaa wariyey abu daawuud can cuhmaan ibni cafaan buu ka wariyey cuhmaan ibni cafaan qisadiisu waxa weye qiso dheer waa oo waxa weeye wuxuu leeyahay nin la yidhaha rabax baa warinaya rabax baa wuxuu leeyahay yani wuxuu ahaa dadkii madmadoobaha ee addoommada ahaa ehelkayga waxay ii guuriyeen buuhi addoon ruumiyad ah reer ruum ka soo jeeda fa waqactu calayha waan u galmooday buuhi fa waladad gulaaman aswada milii buuhi wiil waxay dhashay buu buuhi madow oo aniga ii eg sideedoo kale u madow buuhi fa samaytuu cabdullah markaasaan cabdullaahi ula baxay buuhi uma waqactu calayha mar kalen haddana u galmooday buuhi fa waladad ghulaaman aswada milii wiil madow oo anigoo kalaa bay dhashay buuri fasamaytuhu ubaydallah cubaydullahi baan ku magacaabay buuri isagan uma tabina laha gulaamun liahlii ruumiyun haweentii waxa iga xidxutay oo iga shukaansaday oo iga sasabtay oo siray addoon ay iyada isku reer yihiin oo ruum ka soo jeeda isaguna kiibaa beenu ka helebladuu garo oo weliba dadkayga ehelkaygu ay lahaayeen buuri addoon noocaas baa maalintiisa muxuu ahaay khayaamay buuri oo yuqaalu lahu yuxanna yuxanna baa layla magaciisa buuri faraatanahaa bilisaanihi luuqadoodii bay ku wada hadleen buuri luqadii <laughs> ruum ilaa gabadhu waa ruumiyad isaguna waa ruum soo maa luqadii ruum baa lagu wada hadlay buuri ma fahmaya aniga <laughs> fawaladad hulaaman buuri wiil bay dhashay kaannahu wasaqatun min alwasaqaat buuri wiilka ay dhashay waxaad moodaa buu yidhi qorotaad moodad bu qorota sida wasaqadu wax way waa waa qorotada meelaha ruushee la amray in la dilo oo weliba ajir badan ku dira ku jira dilitaankeeda qorotaad moodaa buu siduu eegi faqultu la markaasa waxaan ku yidhi maa haadaa war laa waxani muxuu yahay buu yidhi waa inkiri laa waxani muxuu yahay wiil madow buu sugahay mogtu wiilashii madmadow ayuu dhali jiray ayuu sugahay markaasaa waxay tiri hada li yuhanna yuhanna iskala tiri yuhanna dal farufi'ata ila usman usman ibn affan baa warkii loo geeyey fasalahuma fa'tarafa markaasuu weydiiyey weydiiyay war yuhanna yow waran waan zinistay haweenta islaanta wana ark laaduguna waran way sareen ilmaha isaga iskala wadi way qirteen markaas wuxuu yiri atardayani baynakuma biqada'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ra'li makutihin inaan nabiga xukunkiisa idinku kala xukumo ila ilmaha laysku haystaa haysta soma markaas waxa yiraahdaan ha wuxuu ku xukumay alwaladu lilfiraash walilcaahir alxajar ilmaha waxa iskala ninkii gogosha lahaa oo kee ah rabax soma addoonkii adoonta luqadiisa ku sasabtayna ka iska tag baa lagu yiri meesha ilma kuma yaale weliba wuu jeellay iyadiina wuu jeellay isagiina wuu jeellay sidaas xadiidkan uu ina leeyahay can Uthman cinda Abi Daawud qisadaas waa waana dhaif laana rawah al oo ninkan qisada laha waa majhuul nin la yaqaanaba maaha asarkaasi markuu xadiisu Uthman yahay cinda Abi Daawud marka ma sugna waa dhaif way muhiimadu waxa way xadiidka waxa inaga filan xadiis Abi Hurayra iyo xadiis caaisha oo fi saxiixayn labaduba ku sugan yihiin ba ku filan macnaha laga wadana waxa weeye ilmaha haddii laysku qabsado haweenta ninka qabaa iskale hadduusan isagu anfiyin hadduu inkiro yidhaahdo ma dhalin oo ka dhaarto meesheeda way waan kaan soo marnay culimmadu waxay leeyihiin marka ilmaha loo sugayo loo xukumayo waxaa sharti ah haweenta inuu xaasaystay waxaa sidaa rajaxaya ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo keyrkood oo waxay leeyihin hadduusan haweentaba xaasaysaninoo uusan arkinba hadda ilmahani kama suuroobi karo waxaa kaloo isla ogolyihiin culimmadu ilmaha marka loo xukumayo waxay leeyihiin haweentu waa inay ku dhasho uurka muddada ugu yar uurka muddada ugu yar waa intee lix bilood ilmo isagoo nool muddo uu ku dhalan karo waa lix bilood iyo laba ilbiriqsi bay dhahaan qur-aankaa laga fahmay bay leeyihi lix bilood ka yar ilmo isagoo nool dhalan kara ma jiray leeyihi hadduu ku dhasho bimacnaa ka hor buu uur galay waay sidaas daraaddeed ninku haweentii markuu la uurgalay la aqalgalay haddayba shan bilood markay joogto ilmo soo tuurto ilmo sax dhasho dhamaystiran alwaladu lilfiraashi miyaan dhahayna ya qatcan isaga kama suroobi karto ma dhalin sooma lilfiraash ma ilmaha waxaa iska cad inuu bannaanka ka yimid isagana ka horreeyey waxaa kalooy leeyihiin culimmada qaar ka mid a ah, haddii uu xaasaysto xaaskiisa ay tahay sidoo kale muddo uu ka suuroobi karo ilmahani inuu dhalay waa inuu ku dhasho oo masalan muddada ugu badan ee culimmadu ay sheegaanoo ilmo uurka uu ku jiri karo waa afar sano afar sano waa la arkay bay leeyihiin ilmo uurka ku jiray oo intaa way dhacdaa ilmaha cillaa ku imaanaysa mar waa nusqaamahayaa mar waa soo kacayaa mar waa nusqaamahayaa afar sano uurka wuu ku jiri karaa bay dhaheen laakiin curfigii caadada afar sano ka badan ilmo uur kusii jiri kara lama hayelay meeshaa waxay ka qaadanayaan afar sano kadib iyadoo ninkeedii kala maqan yihiin ayay afar sano kadib ilmo dhashay ya ma isagaa dhalaa la dhihi alwaladu lilfiraash miyaa la dhihi maya kama suroobi karaa la dhihi adiga quyuud noocaasay ku xidhayaan laakiin asalku waxa weeyaan alwaladu lilfiraash ninka haweenta qaba ayaa ilmaha iskale hadduuse isagu uusan rabinna hadda wuxuu mari karayaa bariiqii ahaa inuu licaantamo anfiyo oo intuu ka dhaarto sidaa ku diido taasi waa jid kaleeto wey macna hada billahi tawfiiq wa sallallahu alayhi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa